قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وحن رمانتا saan u tilmaamnay kulankanagii hore waxaan bilaabaynaa kitaabka la yidhaahdo xilyatu aalib اlcilm xilyatu aalib اlcilm oo aan isu idaafayno xilyatu aalib اlcilm macnihiisu uu yahay kitaabka mualifku wuxuu uqayb wuxuu u bixiyey qofka cilmiga sharciga doonaya yani akhlaaqdiisa ou maarata laga doonayo aalibulcilmiga marka xilyo u bixiya akhlaaqda xilyaduna waxa weeyaan maa yataxallaa bihi linsaan qofku wuxuu isku qurxiyo ayaa la yidhaahdaa xilyada maxaa yeelay qofka qaalibulcilmiga ahi wuxuu u baahan yahay aadaab iyo akhlaaq gaarsiida cilmiga ujeedada uu kaleeyahay oo ah inuu maaragtay gaaro cilmi alla ku anfaco adduun iyo aakhiraba addunyadana u maaratay naftiisana uga faa-ideeyo makhluuqaga uga faa-ideeyo alla ugu dhawaado subxaanahu wa tacaala oo cabsida ilaahay u hogaamiya jala wacalaa xiliyadaasi waanu casharkii hore ku tilmaanay baan maaratay ayaana xoogaa ka gelayna maarata kitaabku matni buu leeyahay hadee jeer matnigiisu dabcadaha ugu fiican buu ka mid yahay daarulcaasima dabcadan noocan oo kale ah wayna xoogaa shaqal bay leedahay haday jeer mutuunta la akristona waxaa fiican in shaqlan tahay si ay qofka ugu caddahay xagga ciraabta ugu fududaato <clears throat> kitaabka waxaa jira xoogaa taqyiidaad iyo qoraal yar aan ku sameeya baa jira maasha qoraalkaasna qofkii doonaya insha allahu tacaala hadee jeer cashirka markaan akriyaan isiin doonaa qofkii raba inuu maarto soo soo soo koobiyeysto Eh, waxaan isku dayi doonaa inaan la socdo casharka oo ah, casharka akrinaba aan diyaar yahay isagoo taqyiidaadka ah xogayga yarkaan ku qoray oo carabiga insha allahu tacaala eh, kitaabku saan sheegay shuraxda ugu caansane sharaxda waa sharxa sheekh ibn cuthaymiin uu leeyahay raxmat ullaahi caleyh maxamed saalex ibnu cuthaymiin laakiin saan tilmaamay hore sharxu ma aha sharax sida kutubta loo sharixi jiray ee sheekh wuxuu ahaa tacliiqaad oo maray ama maaratay xoogaa yaroo tacliiqaada uu sameeyey buu ahaa ee maaha isdultaag oo keli kitaabka isdultaage ma ahayn dabcooyin waxaa jira aan fiicnayn oo isku dhex yaacsan ayaa jira maarata oo kitaabka sheekha ibn cuthaymiin sharxiisa iyo isdhexgeliya dabca radi ah, dabca misriya marka dabcada ugu fiican intaan aan haysano midaas weeyaan kitaabkaan dhexgelaynaa <clears throat> hadii ilaah idmo ilahana uga tala saaraynaa almuqadima almuqadima wlmuqadama hadihi lmuqadima yani muqadimadu waxa weeyaan horudhac iyo arar weeyaan oo ciwaanka ugu horeeya gogoldhici iyo eh, maarata kitaabka intaan la qorinin ka hor waxa weeyaan kitaabka in laga hadlo iyo ujeedada uu leeyahay iyo xoogaa laga siiyo qofka daalibka ah kitaabka laftigiisa iyo waxyaala uu ka hadlayo sida sababaha keenay waa shay muhiim ah weeyaan marka mualifku muqadimaadka toban muqadimo ayaa jirta cilmigu loo talagalo laakiin tobanka muusan dhexgelinin wax weynaan uga baahana ma jirto kutubta lagu sheegaa cilmiga maaragtay magaciisa iyo xageeu ka qaatay iyo yaa dejiyey iyo yaa ugu horreeyoo sanifay iyo ma garanaysaa taariikhdiisa iyo faa iyo xunkiisa sharciga iyo masaaishaasi loo yaqaano tobanka bilowga hore ah hadda waxba dhexgeli mayno laakiin kitaabka kitaabkan wixii khuseeya on baan gelayna maarata mabaadida caamka kutubta dhan iyo culumta dhan udhexaysa maa mualifku raxmat caleyh wuxuu ku bilaabay alxamdu lilah ilaahay baa mahad iskaleh subxaana wa tacaala mahad oo dhan alla ayaa iska leh wabacdu intaa dibadeed <clears throat> mahaddaa gadaasheed alla uu ku mahdiyey fa uqayidu macaalima hadihi alxilyati almubaaraka fa uqayidu waan qorayaa uqayidu bilkitaaba qoraal ayaan ku xirayaa yacni macaalima hadihi alxilya akhlaaqda xilyadan macaalimteeda iyo wadadeeda ayaan qorayaa xilyadii almubaarakati ee la barakeeyey caama alf arbacamiya waamaaniya sanadku markuu ahay kun iyo afar boqol iyo sideedii yani taarikhda haddii hijriga taarikhda milaadiga kun sagaal boqol sideetan iyo iyo lixdii taqriiban weeyaan ayaa waxaan qorayaa xilyada tan maaragtay macaalimteeda calaamadaheeda iyo raadka ay leedahay ayaan qorayaabu leey maarta uqayidu qeydka waxaa la yidhaha xiritaanka asalka laakiin meeshan wuxuu ujeedaa uqayidu bimacnaa arbudu bilkitaaba qoraal baan ku xirayaa cilmiga inaad qortidi waa xarigiis wax kasta xarig baa lagu xiraa soo ma cilmiga xarigiisu iyo dabarkiisu waa qoraalka weeyaan waxaa la yihaahdaa waxay yihahdeen alcilmu saydun walkitaabatu qayduhu cilmigu waa ugaar aad ugaarsatay qoraalkuna muxuu yahay dabarkii iyo xariggii weyaan aada ugaarkaa ku xiraysay laakiin waxaa doqonnimo ah intaad ugaar soo ugaarsato inaad xarig la-aan iyo xirid la-aan aad faraa ka qaadid yani waxaa loo jeeda cilmi aad ku dadaashay oo aad kusoo maaratay tabacda tabac bashay haddana inaad tiraad maskaxdan buu soo geli doonaa maa garanaysaa waa doqonnimo weeyaan waa inaad maarata shayga cilmiga aada qortid wax kastaba qoraalkaa waariya yani ummadihii tegay oo naga horeeyay iyo culimadanada islaamka wadada oo wax nagu soo gaarsiiyeen waa qoraalkaas weeyaan haddaysan ahayn waxay qoreen maanta cilmi fara ma soo gaareen maarta marka cilmigu qoraalkiisu waa muhiim weeyaan waa dhici karaysa soomaalida waxay jecel yihiin qoraalka waxay ka jecel yihiin hadalkay ka jecel yihiin laakiin hadalku haddaan qoraal loo bedelin muddou leeyahay hadalku waa ma garanaysaa inuu tirtirmo inuu hallaabo ma garanaysaa wax kastaa way sahlanta laakiin waaritaanka marka la yihahdo xaggiisa waxa weya qoraalka ayaa waaritaan badan ajyaal fara badan isu gaarsiin karaya marka mualifku raxmat ullaahi calayhi markuu leeyahay fauqayidu bimacnaa aktubu wa lkitaabata bilqeyd yani uqayidu lcilma bilqeyd buu ujeedaa oo ah kitaabadii qoraalkii saasuu yihi ma fauqayidu waxaan qorayaa macaalima hadihi alxilya xiliyadan hadda waxa weeyaan waa kitaabka magaciis marka waa calam ayo hadda loo jeedo kitaabkan xiliyadan oo midda tan ah macaalimteeda ayaan qorayaa macaalimtu waa jamcu maclamin ah, maclam oo la jamciya macaalim ayaa lagu jamciyey waana wadada loo raadka loo daliishado wadada ma garanaysa ayaa asalkeedu ahayd jid markaad qaadaysid calaamadow leeyahay meeshaan waxa waa ka leexda meeshaan saan utaga waxa weyaan waa maaalim macaalim ariiq wadada calaamadaheed xaggee baa ku soconaysa marka mualifku wuxuu ka dhigayaa xilyadaani iyo akhlaaqdaani waxay u baahan tahay calaamado loo raacoo lagu garto leanna wuxuu ku barayaa waa calaamado ku tusinaya akhlaaqda daalibucilmiga looga baahan yahay saa darteed buu wuxuu leeyahay waxaan qoy maanta qorayaa kitaabkan xiliyada la yihahdo cilmika akhlaaqdiisa calaamadaha loo daliishan lahaayoo lagu garan lahaa iyo wadada la raaci lahaa calaamadeed maarta haddaad jidkaas weyn ku dhacdo jidka calaamad waxaa kuu soo baxaysa stockholm xaggaasay jirtaa calaamad baa kuu soo baxaysa calaamadda haddaad dabagashid magaaladii way ku gaarsiinaysaa soo ma meeshaan u socotay sharciguna sidaasoo kale kaaga wadaaho xiliyadaana waxay leedahay calaamado aad raaci karaysid si aad ujeedadaadii iyo maqsadkaagii aada u gaartid oo kale marka macaalimta saasa loo isticmaala carabtu jidka dheer jidadka maaragtay lagu lumo calaamaday u samayn jireen macaalim ayay u samayn jireen maantana waa noocaas bani aadamku ay leeyihiin fa uqayidu macaalima hadihi alxilya xilyadatan maaragtay calaamadaheedii ayaan qorayaa xilyadaasuu leeyahay almubaarakati ee a mid la barakeeyey waa ammaan kitaab barakeysan weeyaan maxaa yeelay barakadu waxay ka imaaneysaa qofka raaca inay gaarsiinayso ujeedadii qofku uu lahaa saa darteedba waa mid la barakeeye weeyaan alatii kaura khayruha ay barakada ujeeda khayrkeedu faraha ka batay sanadkeebuu kitaabka alifay mualifku waxa weeyaan kun iyo afar boqol iyo sideeddii hijrada markay ahayd taqriiban waa kun waa kun sagaal boqol sideetan iyo iyo lixdii weeyaan haday maar ay tahay Eh, saas on ku qoray hala fiiriyo wlmuslimuuna walilaahi alxamd markaa sheekhu markuu kitaabkan qorayay duruufta muslimiintu ay ku nool yihiin buu rabaa inuu wax naga tusaaleeyo iyo sababta keenta inuu kitaabkan qoro wlmuslimuuna wlxaal waawd waa waaw lxaale xaaladaa kitaabka aan qorayo almuslimuuna muslimiintuna walilaahi alxamdu allah mahad iska lehe yucaayishuuna waxay la nool yihiin yaqbatan baraarug cilmiyatan ee cilmi ah waxa weya muslimiintu markaan kitaabkan qorayo dib bay usoo baraarugeen oo cilmigiibaa dib loogu laabtay muslimiintu waxaa soo martay fatro laga tegay laga zaahiday cilmiga ama noqdo cilmi dunya ama diin hadda cilmu diinkiiba ujeedaa cilmiga meesha loo jeedaa waa cilmiga ku saabsanaay ilaahay barashadiisa diinta islaamka rasuulka yani qaala allah wa qaala rasuuluhu wati waxaa jira maarta laga tegay oo muslimiintu ay ka zaahideen oo dad bartaaba iska yaraayeen laakiin waktigan hadda kitaabka aan qorayo waxaa jirta buu leeyahay yaqda hadda jeer yaqda waa kicitaan kaana naaiman fastayqad qofku waa jiifo waa kacay soo maaha bini aadamku marka qaarkood muslimiintu ma dhin ma dhimanayaan mana ka tegayaan laakiin waa dhici karaa inay seexdaan marka qaarkood maaratay wixii wanaagsanaa ay ka jiiftaan u baahan yihin cid yaqdar marka uga jeedaa cawdadii muslimiinta soo laabashadoodii oo muhiimaddii ay shareecadu leedahay ay dib usoo fahmeen oo ay soo kaceen wlmuslimuun wlxaal wlmuslimuuna muslimiintuna walilaahi alxamd ilaahay baa mahad iskaleh subxaanahu wa tacaala ay yucaayishuuna ay la yaqdatan baraaruga ay la nool yihiin yaqdadaasoo maaragtay ee cilmiga loo nisbeeyey ee cilmi ah mansuubatan ilaa cilmi tawajuhi xagga ujeesada cilmigaa faafa buu leeyahay markii awal daalitaan dheer iyo jiif dheer ka bacdi tatahallalu lahaa subuxaat anwaa wujuuh tatahallalu waxaa maaragtay la ifaya lahaa ay lilyaqda yaqdadaasi subuxaat subuxaat nuurkooda maarta eh, wuxuu leeyahay waa mid aada loogu farxo hadalkan yiraau rabaa soo baraarugaasi cilmiga ahoo diinta dib loogu laabta iyo cilmi barashadu waa mid aada loogu farxo markaasuu wuxuu sameeyey qofka farxahi calaamadihii uu lahaay ayuu keenay oo ah inuu qofku markuu faraxsan yahay wejigiisu ifo ee aw furfurmo maarta markuu qofku xanaaqsan yahay ama uu murugaysan yahay dabagadiskeedu wejigiisu waxa weeyaan kaabuusnimo iyo weji kaduud iyo weji xumo ayaa ka muuqata qofka lakin markuu farxsan yahi waa furfur maaho maaratay iftiinka iyo farxaddu wejigay ku taallaa maarata qofka farsan yahay wejigiisa ka garan karaysaa marka wuxuu ka dhigayaa kaana wejigi inuu ifeeyo farxad darateed muslimintu ay ku faraan wax lagu farxo weyaan almuhim saas ujeedaa tatahallalu lahaa tatahallalu lahaa subxaat lwujuuh tatahallalu waxaa la ifaya lahaa ay lilyaqda baraarugaasi darteeda subxaat lwujuuhi wejiyaalka nuurkooda iftiinkooda ayaa maaratay ayaa la ifaya ayaa la ifaya ma garanaysaa subxaat alwujuuh jamcu subxa waana anwaarta loo adeegsadaa maarata faacilkii oo tahallal bay asalka faacilkeedii tatahallal waa faacilkii oo tatahallal markaasuu wuxuu u idaafeeyay ma garanaysaa wujuuhda oo wujiyaalkii ifayo kale ujeeda maarta walaa tazaalu tunashitu mutaqadimatan ila ataraqi waannuduuj walaa tazaalu ka tegi mayso yaqdadaas cilmiga ah tunashitu inay dardar gelinayso mutaqadimatan ayadoo hore u socod ah mutaqadimatan ayadoo u socota ila taraqi kor ufuulitaanka iyo wanuduuji bislaashada inay dardar gelinayso ka tegi mayso fii afidati shabaabi اlummati ummadda da-yarteeda qalbigeeda inay maarata dardar gelinayso majdaha ummadda sharafteeda iyo wadamaha ummadda dhiiggeeda almujadida ee u cusboonaysiinaya lixayaatiha ummadda nolosheeda dib usoo cusboonaysiinaya macnaa wuxuu leeyahay diiqadahaas cilmigaahi waxaa ka dhalanaya inay sii socoto sii bislaanayso cilmi waa sii hormaraa barashadu waa sii kordhaysaa cilmigii waa soo waa sii faafaya da-yarta waxaa muuqanaya qalbigooda yani maarata sharaftii iyo noloshii dib inay ugu soo laabanayso ayaa muuqanaysa markaas wuxuu ka dhigay dayarta cilmiga ku dadaalayaani waa majdigii ummadda waa sharafteedii ummadda weeyaan Eh, sidoo kale dhiigga dhiiggeedii oo cusub soo cusboonaanaya weyaan jirka bani aadamku markuu dhiig cusub heloba circulation dhiig markuu wareegayo hadduu dhiiggu sidiisii hore u yahay usan cusboonaan de qofkaasi maata wau jiranaya mar waa inuu dhiig cusub jirka uu kusoo dib ugu soo laabtaa si uu maarata qofku firfircooni u galo waa inuu dhiigu soo cusboonaa sidaan ognahay dhiigu waa dhintaa waa soo cusboonaadaaba dhiig cusbo ilaahay subxana wa tala markaas jirkan ku sameeya soo sax marka wuxuu ka dhigaa cilmigu horsocodkiisa iyo barashadiisa iyo dayartoo dadaaleysaah inay ummadda ula dhigan tahay jirkaas oo dhiig cusubi ou soo galayo kale ayuu ku shabahaya si ay maaratay eh, mustaqbalkooda wanaagsan iyo ummaddu maaratay mustaqbal wanaagsan ay sugayso iyo eh, inay maarata horu marayso ayuu maarata ku shabahaya ka dhigaya maarata oo khayr badan baa soo socda buu leya maarata walaa tazaalu ka tegi mayso Ehm, walaa tazaalu ka tegi mayso ehm, nacam wuxuu ku leeyahay walaa tazaalu faacilkeedu waa tazaaluda waxaanu ka dhignay yaqdada walaa tazaalu ka tegi mayso alyaqdatu yani ama isimkeeda saa tirada walaa tazaalu ka tegi mayso alyaqdatu yaqdadaasi tunashidu xaal ay maaratay dardar gelinayso ehm, mutaqadimatan ay mutadawiratan ayadoo hor maraysa ila ataraqi wanuduuj koritaanka iyo bisaylka inay dardar gelinayso ka tegi mayso fii afidati shabaabi اlumma ummadda yani da-yarteeda qalbigeeda jaar iyo majruurka oo fii afidati ummati ah fii afidati shabaab اlumma wuxuu ku tacaluqayaa tunashitunashitu dasmaarta walaa tazaalu yani tunashidaasa ku tacaluqaysaa ka tegi mayso inay dardar gelinayso fii afidati shabaab اlummati ummadda qalbiyaalkooda ummadda dacyarteeda qalbiyaalkeeda inay maaragtay dardar gelinayso majdaha ummadda damiirku majdaha ku jirta ummadda u laabanaya ummadda maaragtay sharafteeda majdaha ummadda sharafteeda iyo wadamaha ay dam lumma ummadda maaragtay dhiiggeeda almujadidi sharaftaas iyo dhiiggaasi oo almujadidi ama waxaa leeda dhiiggaasoo almujadidi cusboonaysiinaya ummadda lixayaatiha noloshay dib usoo cusboonaysiinaya oo hore markaas ay noqonayso ummad maaratay hore umaraysa sida dhiiguba jirka uu cusboonaysiiyo garanaysa waxaa ka dhexeeya marka cilmiga iyo dhiigga jirka labadoodaba nolol baa ka dhexaysa sida cilmiguba loogu noolaado ayaa dhiigga cusubba maarta ayaa loogu noolaada jirka maarta labadooda marka waxaa ka dhexeeya waa lijaamic alxayaat fiihima labadooda waa nololba kutusanaya iyo horumarba kutusanaysa maarta saasuu ku yidhi lixayaatiha maxaa keenay inay maaratay umada saas u horumarayso dayarteeda cilmiga ay baranayso id naraa id cille ah eh, naraa waxaanu aragnaa alkataa'iba ashabaabiyata tatraa naraa waxaanu aragnaa alkataa'iba cutubiyada iyo guruubyaalka ashabaabiyati ee dayarta ah ayaanu waxaan aragnaa tatraa ayadoo israacraacaysa ah, afwaaj ulaabulcilmi ah gruubyo u soconaya ah, kooxdaana fiqiga dalbaya kooxdaana xadiiska qadaraya kooxdaana maarata caqiidada qaadanaya kooxda waxaan arkaynaaba kuleeyahay dayartii oo gruubyaal u soconayu le sheekh oo waxaan aragnaa maanta dalbayo jaamacadihii iyo meelahi wax cilmiga iyo barashadii iyo maarata gurugurug ah ummaddu ber waxay ahayd arrintaas ay ama suushay ama ay ku dhawaatay inay suusho ayaa ummadda soo martay arrintaas maaratay gabaabsay ahayd laakiin waxaan aragnaa id naraa waxaanu aragnaa iddan waa mid tacliiliyada ahayd cille naraa waxaanu aragnaa oo indheha naga ruyadu waa ru'ya albasariya indhaha waxaanu ku haynaa alkataa'iba jamcu katbin wahiy almajmuucaat jumlooy majmuucaadka la yidhaahdaa yacni gruubyaal iyo guutooyin iyo majmuucaat ashabaabiyati ee shabaabnimada loo nisbeeyaan aragnaa tatraa ayagoo maaratay koox koox isu raacraacay tatraa ee yatbacu bacduha bacd walaqad arsalnaa rusulana tatraa sida ilahi yiri subxaana wa tacaala israaraacayaa la yihahda maarata dayartaasoo yataqalabuuna ku gedgadoomaya fii acdaafi alcilm cilmiga yani waxay ku gedgadoomayaan maryihiisa iyo darfihiisaay ku gedgadoomayaan yataqalabuuna fi acdaaf alcilmi yataqalabuuna fi ahwaab alcilmi cilmiga maradiisa ay ku gadgadoomayaan maarata wuxuu ka dhigayaa cilmigii inay howdeen ee qofku maarata maradaad labisatay ee aada maarata sarabta ulaad gadoomaysa ayaa wuxuu ka dhigayaa cilmigiiba inay dhex galeen ee ay mara ka dhigteen ay howdaan ayuu ma garanaysaa ayuu ka dhigaya mualifku raxmat ullaahi caleyh dadi yar oo maarata cilmigi si ayaa alamdu lilahi rab اcaalamiin aragnaa buu leeya yataqalabuuna fi acaaf fi acطaaf jamcu ciطaaf wa huwa lizaar ayaa la yihahda maarta yataqalabuuna fi ahwaab اlcilm ay u dhigantaa cilmiga lebiskiisiibay galeen ay dhex galeen ay ku gadgadoomayaan musqaliina ayagoo lagu cuslaysiiyey bixamlihi cilmiga xambaaritaankiisa waxuu ujeedaa cilmi cilmiga culeyskiisay sidaan waxuu ujeedaa intay cilmiga dhex galeen ayay cilmi badan xambaareen sida qofkuba maaratay go maradiisa intaa markuu wax weyn sido oo kale maaratay ah, wax weyn sido kutubtii iyo cilmigii iyo ma garanaysaa iyo kale wuxuu ka dhigaya wax culus ay xambaareen inuu yahay maarata ah. waa tacbiir oo maaratay suurad ka bixinayo dayartu iyo si cilmiga u bedelay muqaliina xal ayeen kuwa lagu cuuslaysiiyey bixamlihi cilmiga xambaaritaankiisa ay imtala-u cilman ba ujeedaa cilmi badan bay sidaan sidii maarata ay aqoon la-aantii ma ah maanta alxamdu lilahi rabb lcaalamiin caalam lmacluumaat macluumaadku waa faafeen maanta waana waa xaqiiqa loo jeedo masaaishii berigii hore la baari jiray oo magalo cilmi la-aantii jiri jirtay oo caalamku alxamdu lilah xagga cilmiga waa sii hormaraya wasaaisha iyo aalaadka cilmiguna waa baatay maanta ma garanaysaa ah, iyo hababka laysu gaarsiiyo eh, masaaishii dhammaantood cilmigii intaasoo kutub hal malaayiinoo kutuba maarta keliya ayaad maanta qaadi karaysaa mudayra a ku qaadi karaysaa berigi hore ma jirin kutubtii malaayiinta lagu iibsan jire oo safku usafri jireen oo ma garanaysaa in caalimkaad rabtid maarata in betere ku qaadatid maanta iyo maarata maktaba shaamila oo intaasoo malyan oo kutub ku taallo ma aada qaadato waa waxaan horay u jiri tareen insaanka hore u jirin weya masaaishiina waalh baa sahlay subxaana watacala wadooyinkiina waa fududaadeen shiika ugu dambeeya ninka ugu dambeeya adduunka geeska u dambeeya gurigaa jooga inaad dhegeysato hore u jirjirin wey muran malaa ma garanaysa waxay keenaysaa inuu cilmigu horusocodkii oo maarata hor socdo masaaisha qaarkood oo intaasoo kuu qaadan laheed ayaa waxaad w wax laga yaaba ah daqiiqada yar kusoo aruuriso qofku haddii u maarta uu dabcamaanta inuu adduunka cilmigu waa isbedelay sheekh maalif wuxuu ka hadlayana isbedelkaas buu caalamka ku socda maarta xagga cilmiga khaasatan cilmiga islaamku ou horumari jiray culimadii hore iyo maraajicdii hore annaga waxaan soo gaarnay cilmulxadiid marka la yidhaahdo wadanka dhan cilmulxadiid kitaab la yihaahdo la oran jiray ma garanaysaa meelaha qaarkood riyaad saalixiin baa ka soo galay waxaa ka horeeyey abujamra abujamra un baa ka jiray marka hore cilmi xadiid sida kitaabka abujamra keli ah yani saddex boqol oo xadiid oo bukhaariga laga soo soocay iyo sharxiisa oo abujamra uu sharaxay kitaabka uga xadiid kala yaalla bu ahaa waa waktigaas soo socday taarikhda waa la yaqaanaa culamada qaar baa riyaad fain la soo gala soomaaliya oo riyaadkaas akrinaya meelaha qaarkood bergeeda mataaj rag baa soo geliya darfaha soomaaliya ka mid ah cilmulxadiis intaas baa marka kabacdi maantana alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin yani maraajicda cilmi xadiis oo dhan ba maarta ragga xifdisan rag yaqaana rag intaba alxamdulilah kunasa xagga fiqiga marka la yihahdo kitaabka ugu caansan haddee cid nin welba wen buu tegay haddii la yihahdo waxa weeyaan tuxfa un buu ahaa sharaxa minhaajka ibn xajar alhaytami ayaa la oran jiray maaragtay kitaabka ugu dambeeyo qof shee akhrisad ma garanaysaa laakiin yani kutubtii maraajicdii waaweyneed xataa Eh, raggii hore nin arkay xataa kuma jiro umka imaam shaafici ah, waa imaamka laftigiisi madhabka alifay wuuu ku raacis ila aan dadka qaarka umka la yaabaya marta ah, waa cajiib weeyaan marka laga fiiriyo culumta ugu xooga badneed oo ahayd culum luqa alcarabiya ayagana culum maxduud bay ahayd ma garanaysaa oo culumta qaarkood agga naxwaha iyo sarfiga iyo somal aad ba ugu fiicnaayeen waqti hor soo galay laakiin culumtan la yirahdo luqa alcarabiya qeybaheeda kala gadisan khaaatan janib aadab adab alcarabi waxa weyaan cilmi soo gala ma ahayn maarta waxaa markay ugu weynaato yani mucalaqaat sabx iyo maqsuuratu ibnu durayd labadaasay ahaayeen ma garanaysaa labada ugu caansanaay maarta dhinacaas adabka marka la yihadana laakiin maanta arrintu sidii ma ah alxamdu lilahi rabb alcaalamiin cilmiga horumar uu sameeyey maraajici dhammaanteed baa la daabacay daabacadii baa ilaahay sahlay kutubtii la isu guuriya ma garanaysaa ayaa sahlay culumtii ama cilmu tafsiir asaga xagga dhig maartay saawi iyo jalaaleyn ah, marka la yihahdo saawi iyo jalaaleyn buu ahaa marka ama maraajicdii kale oo tafaasiirta weynada mujariir abari iyo maarata kahor raggi kahor ka dambeeyo waaweynayna waa waqti dambe aan bay ahayd marka mushkilad ma laha cilmigu waa hormaraya waa muran lahayn adduunka dhammaantiisna saas bay ahayd oo in dib loogu laabto cilmigii waa masle aan cidna inkari karayni markaa eh, dayartu marka wuxuu ka dhigaya inay cilmiga qaadayaan culum badan ay xambaarayaan musaqaliina bixamlihi qaaritaanka cilmiga ayagoo lagu cusleeyey wada ma garanaysaa yuciluuna minhu eh, cilmiga xaggiisa ayay maaratay ka waraabayaan eh, ay ka rakaadanayaan wayanhaluuna way ka waraabayaan asarka in la yihahdo ahayd yanhaluuna wa yuciluun lannahu nahligu waa biyaha marka horaad cabtid baa la yidhaahdaa waraabka ugu horeeya kabacdina calal baa ku xigo ah rakaad ah in mar rabaad aad ku celisid ayaa la yidhahda maarta marka wuxuu ka dhigaya dulaabtu cilmigu masaa-isha cilmiga ahaad masaa'il baan bay qaadeen masaa-ishana waa ku xidaysteenoo inta ka cabeen oo ka oonbeeleen ayay haddana ku rakaateen mar labaad rakaadda waxaa uga biyaha inta cabtid oo ka dheregtid ka ombeeshid baaran lahaa lama yaro waa ka dherga biyaha inaad ka ombeeshid markaad ka ombeeshid ama ka cukanaatid ayaad mar laba haddaad ku celisid ayaa la yihahdaa calalka la yihahdaa waxaa la yihahdaa calalun bacda nahl ay carabtu ay yihahdeen maarta sheekhu marka wuxuu ka jeedaa hadda waxa la cabayo iyo waxa lagu rakaadanayo intuba waa cilmigii cidda cilmiga ku rakaato cabtana inta cabta maarta ku rakaato waxa weeyaan waa cid ku xididaysatay weeyaan oo si fiican cilmigu ugu degay buu leeyahy ma garanaysa suuraddaas buu ka bixinayaa keenaysa asagana inuu kitaabka maarata alifo maadaama dayarta saas u arko musaqaliina bixamlihi yuciluuna minhu wayanhaluun xaala kownihim ay yihiin yuciluuna kuwa yani ku rakaadana minhu cilmigii wayanhaluuna cilmiga ka waraabanaya ayagoo a markaasi ay cilmigaa ka dhergeen ay cabayaan alcalalu bacda shub waa faladayhim ayaga agtooda waxaa ahaaday ladayhim damiirka yaanu celinaynaa sulaymaan shabaabkii saxiix way shabaab dayartii o dulaabulcilmiga ah faladayhim dayartaa agtooda waxaa min aumuuxi xagga hanqaltaaga iyo yani eh, himad wanaag himad saraynta himadoodaa saraysa umuuxa maa yamaxu linsaan bini aadamku meesha weeyaan moolka uu doonayo inuu gaaro ayaa la yidhahdaa umuux iyo meesha qofka uu socdo iyo yoolka inuu xaqiijiyo uu doonayo ayaa la yidhahdaa faladayhim ay lada shabaab shabaabkaas waxaa ahaaday waa ujeedaa faladayhim shibhu jumlada jaariya majruurka ah waa khabar muqadam ah waa khabarkii soo hormariyey waayahay faladayhim agtooda waxaa ahaaday min aumuuxi xagga hanqaltaaga min alistishraaf waliilaac wljaamiciyati iyo kulminta ay cilmiga kulminayaan iyo waliilaaci daalacashada almudhashi ee la yaabka leh iyo walqawsi dabaalitaanka ay dabaalanayaan calaa maknuunaati calaa maknuunaati lmasaa'il buu ujeedaa masaa kooxdooda qarsan oo la qariyo dabaalashada ay daboolanaya agteeda waxa ahaaday maa shay ayaa agtooda ahaaday maadaasi maatma alladii kiiba ahaaday waa maadaas waxay noqonaysaa ism mawsuulkaasi ayaa mubtadihi muaharka ah waxaa agtooda ahaaday maa ay aladii kii yafraxu ay la farxayaan bihi asaga almuslimuuna muslimiintu ay la farxayaan nasran min jihati nasr xagga gargaarka fa subxaana waxaa nasahan man yuxyi cidda noolaysay oo noolaysa quluuban qalbiyaal noolaysa oo wayumiitu dila quluuban qalbiyaalka dila kamaa axyaa quluuba haaulaai shabaab bilxikmati walmacrifa ujeeda si ilaahay quluubtood dada yartaas u nooleeyeyo cilmiga iyo aqoonta ugu noolay ilaahay baa maa iskale quluub dhimatay soo nool waxa ujeedaa xaaladiiba ilaahay bedelay dad dhintay oo cilmi la-aan ahaa ayaa ilaahay wa watacaala dib u soo celiyey oo quluubtooda ayuu islaamkii iyo cilmigii iyo macrifadii ayuu dib ugu soo nooleeyey waa wa xayaatu lummati huwa alcilm nolosha ummaduna waa aqoon weeyaan ciddaan aqoon lahayn ma noola xaqiiqad marka la yihahdo marka mualifku saas buu ku tilmaamaya faladayhim waxaan idhi jeer iyo majhuurka waxaan leenahay waa khabar muqadam ah, soo ma maa yafraxu bihi lmuslimuuna nasran ladayhim weeyaan asalku saas hadalka ahaa waxay ku farxaan muslimiintu agtooda waxay ku farxaan muslimiintu ayaa agtooda ahday dayartaas faladayhim dayarta agtooda waxa ahday min adumuux xagga hanqaltaaga iyo waljaamiciyati kulminta masaaisha ay jamcinayaan masail kala gedisan iyo wliilaac daalacashada ay daalacanayaan ilaacaasoo almudhishi ee mid ka yaabiya dadka ah haddii mudhish la yihahdo ka yaabiya iyo walqawsi qawska dhumbashada iyo ay hoos u gelayaan calaa maknuunaati اlmasaa'il maknuunaat bimacnaa mastuuraat mastuuraat اlmasaail masaaisha qarson maknuunaat bimacnaa mastuuraat ayaa la yihahda maarta masaaisha qarsoon ayay udaa ay hoos u gelayaan wuxuu ka dhigayaa waxaa la yidhaahdo masaaishu wuxuu ka soo qaadayaa badweyn ay dabaalanayaan ee masaaisha ku qarsoon badweyntaasi durarta iyo jawharada hoos fadhiya inta u daacaan oo dabaashaan dabaal bay ubahanta aws bay ubaahanta inaad dabaasho ma garanaysaa ayaa la soo baxayaan maarta ah, jawhar hoosay jirtaa biyaha waxaa la yihahdaa maarta dusha sare waxaa sacdaa waxaa liita weeyaan eh, ayaa ayaa maarata eh, xoorta iyo xumbada iyo qoryaha iyo waxa jabaa dusha mara laakiin wixii qaymalaha hoose jiraan waxay u baahan yihiin maarata hoos loo dego inaad hoos kasoo guratid maa garanaysa marka ninka ahlucilmiga ah masaaisha hoos u galay wuxuu lamid yahay badweyntaas ninka inta quusay jawharta hoos fadhida ayuu la soo baxaya maknuunaat waa jawaahirtaas oo qarsoon eh, si dumarka ahlujanada lagu sheego inay yihiin maarata Ah, maknuunku marka waa shayga qaymaha lahaa ayaa la daboolaaho dabool baa la saaraa masaaisha waaweyn oo qaymaha leh ayaa la soo baxaya intay hoos u galaan badweynta cilmiga inta dabaashaan faladayhim agtooda waxaa ahaaday eh, ma leeyahay eh, min aumuuxi wljaamiciyai wliilaaci mudhish eh, mudhish bimacnaa min adahsha wax lala yaabo weeyaan daalcasho la yaab leh iyo walqawsi maarata dabaarashada iyo dhumbashada calaa maknuunaati lmasaa'il masaaisha qaaliga ah ee qarsoon ay maartoos ugu degayaan agtooda waxaa ahaaday maa kiibaa ahaaday yafraxu ay la farxayaan bihi asaga almuslimiuna muslimiintu nasran xagga gargaarka arrintaas maxay tahay nasriga muslimiintu iyo gargaarkooda waa cilmigaas iyo dayart lan dayarta ummadday cilmigooda baranayso cilmi qaadayso mustaqbal bay leedahay ummaddaas maarta ummad hormarayso wax taraysa ma inay tahay nasran gargaarta fa subxaana waxaa nasahan xumi dhan ka nasahan man ilaahay baa xumi ka nasahan yuxyii nooleeya yuxyii mafcuul waa maxay quluuban taas weyaan ilaahay quluubta nooleeya wa yumiitu dila quluuban qolbayaal dilana weya marka labaduba waxay ku tacaluqayan yuxyi wa yumiitu quluuban baa maarta ay ku tacaluqayan maarta marka yuxyi quluuban wa yumiitu quluuban qalbiyaalka ilaahay nooleeya uu dilo muxuu meesha uga jeedaa yaa qalbigeeda la nooleeyaase la dili haye jamaca maxaad u aamusteen sheekh maxaa keena inu ihahdo ilaahay qalbiyaal nooleeye qalbiyaal dilaa ayaa maarata nasahan haye sax weeyaan kuwa cilmiga la siiya kulma cilmiga loo hagmil laba arrimood buu noo sheegay hore soo naguma oran ummaddu waxa ay ahayd maalin ay jiifto ayaa jirtay jiifkii way baraarugto oo cilmi baa ka dambeeyey baraarugaasi waxa weeyaan waa qalbiyaalkii oo la dib loo soo nooleeyey wixii ka horeeyo jiifkaana waxay ahayeen quluubtii oo dhimatay bay ahayd maarta marka isbedelkaa ku dhacay ummadda xagga cilmiga waxa weeyaan waa ilaahay wax lagu mahdiyo weeyaan maxaa yeelay qalbiyaal dhintay buu dib usoo nooleeyey ummad cilmigu ka indiraasay oo ku yaraaday buu dib ugu soo celiyey subxaanahu wa tacaala ah, marka waa midada saas ujeedaa subaan hadalku waa saas isugu xihan yahay fasubxaana man yuxyii quluuban kama axyaa quluuba haaulaai shabaab buu ihaha dayartaa qalbiyadiisa u nooleeyey ah. wa yumiitu quluuban qalbiyaalna ilaahay baa dila kamaa yani kamaa amaata quluuba haaulaai laysa lahum alcilm ah, kooxda qulub ka tagta quluubda ilaalkood u dilay wa taala waa wax wanaagsan in da yartu cilmiga ku dadaasho oo maaratay ay culayskiisa qaadaan oo ay badihiisa dabaashaan oo cilmiga si fiican ugu noolaadaan oo maanta la arko iyagu xeraysanayo fara badan oo cilmiga u socda laakiin far baa u taagan sheekha laakiin wuxuu leeyahay khayrkaas jira soo ma aha khayrka laftigiisa in la ilaaliyo haddaan shabaab dayartaasi yartaasi wadada xaqa lagu hogaamin waxaa dhici karaya inay inxiraafaan liannahu cilmigu wuxuu leeyahay laftigiisu yani dhadhacyaal buu leeyahy cilmiga la ilaalin wadadiis waa awood cilmigu awooduna marka qaarkood bay meel xun kula geli karaysaa ah, waa awood awooduna mrka marka qaar bay meel xun kula gelinaysaa waa mualifku kitaabka sababtu raba inu alifay dhinacii wanaagsanaabuu hormariyo dayartaas dadaalkooda waa wax ilaa lagu mahadiyo laakin wuxuu kuleeyahay u fiiri laakin laabudda waxaa laga maarmaan ah lihadihi nawaat yani abuurkaas iyo aasaaskaas almubaarakati ee la barakeeyey min asaqyi waraabinta iyo watacahudi ka warhaynta fii masaaraatiha wadada ay ku soconayso kaafatan dhammaanteed in laga warhayo oo la ilaaliyo ayaa laga maarmaan ah fii kaaf fii masaaraatiha socodkeeda wadada ay ku soconayso kaafatan dhammaanteed maxaa loo samaynayaa arrintaasi oo loo waraabinayaa loogana warhaynayaa waa nashran fidin darteed nashran liajli nashr fidin la fidinayo lidamaanaat damaanaadka damaanaad yani waa gaaranti damaanaad darteeda inaan la helo darteed la faafiyo damaano allatee damaanadaasoo takufu ka ilaalinaysa canhaa wadooyinkaasi ama nawaadkaas ka ilaalinaya alcahaara simbirraxadka dhicitaanka iyo watacasura inay ku dhacdhacaan fii mahaaniya alabi walcamali labada dhinac ee cilmiga alabkiisa marka cilmiga doonayaan iyo marka dhaqanka labadaba cilmiga ku dhaqmayaan cilmigu laba arrimood buu u yahay cinda alab taxamul buu u yahay cilmiga inaad qaaatid waa in la ilaaliyaa masterkaad ka qaadanay xaggee ka qaadanay waa in la ilaaliyo dhaqanka markaad cilmiga ku dhaqmaysidna waa in la ilaaliyo habkaad u dabaqayso labadaba ma garanaysa marka laba meelood cilmiga ugu muhiimsan waxa weeyaan kayfa yataxamal ilcilm xageebuu cilmiga ka soo qaadanaya sewse cilmiga maaratay u gudbinayaa ama u dhaqmaya labadaba labadaas wado waa in la ilaaliyaa buu leeyahay si aysan dhaadhac iyo dhibaato aysan ugu imaanin tulaabta cilmiga doonaya dayarta ma garanaysaa wa ilaa waa dhici karaysa hadday dee fikrado qaldaman gacanta u galaan inay ma taxamulku hadduu xumaado oo masaadir qaldan wax ka qaataan dad fara badan baa cilmiga doona laakiin meeshay markay qaadanayeen cilmiga meel xun bay ka qaateen saa darteeda dhaqankii automatikiyan fikrad xun baa ka imaanaysa lakin dhaqanka la magaranaysa waa in la ilaaliyo cinda ataxamul markaad gudbinayso adiga laftaga ku dhaqmaysona waa inuu markaas uu leeyahay wado fiican masaar fiican oo mara waa ilaa dhaadhac weyn baa ku dhacaya dadka ma garanaysa mualifku wuxuu rabaa nuqdooyinkaas darteed kitaabku wuxuu alifay inuu ilaaliyo marka wuxuu noogu shabahayaa wuxuu leeyahay da-yar weeyaan oo cilmiga baranaysa da wuxuu ku shabahay nawaa annawaah nawaadka waxaa la yihahdaa geedka markaad beeraysid aad doonaysid waa waa lafta ama ma garanaysa mirta aada dhulka gelinaysid baa la yihahda mirta aad dhulka gelidid haddaad dhulkainta ku beertid aad iska dhaaftid khatar bay ku jirtaa inay dhimato inay suxun u baxdo ayadoo qalloocanoo madaxa ku socota ina artid laakiin waxay u baahan tahay laba arrimoodba war waricaaya inaad waraabisid oo biyo fiican siidid oo hawo fiican oo waraabisid bay kaaga baahan way kaaga baahan tahayo inaad ka warhaysid hadee jeer geedka kasoo agbaxa aad ka goydid markay maardhac u qalloocato inaad toosidid inaad magaranaysaa marka wuxuu kasoo misaalka dhigayaa dayarta cilmiga baranaysa khibrad ma laha waa cusub yihiin waxay la mid yihiin mirtaas la beeray bay lamid yihiin haddii ay waayaan cid toosida cid hagta cid maaratay naxliga ka ilaalisa cid ma garanaysaa wixii ishortaagaya maarata ka wareejida khibradsiida waxay noqonaysaa markaasi inay dhaadhac oo meeshaas ka yimaado sida geedkuba inuu maaratay dhaadhaco inuu ma garanaysaa qalloocdo inuu meeshiisa ku gubto in geed kale kasoo agbaxo nafaqada ka jiito ee meesha ku baabao dhici karayso ayay lamid yihiin buu leey dayartu ergo isku shabahayaa waa intaas weyaan raba inuu maarta isku shabaho dayarta ay lamid yihiin mirtaa cusub waana xaqiiqa jirta wey soo sax maa jamaaca xaqadaas waxa weyaan dii kale weyn baa dhici karaya markaasuu leeyahay laakiin tasaasuu istidraaka u keenay hadal aad bay ufiican tahay cilmi dalabka iyo dayartay sida ka muuqanaysa aad bay ufiican tahay laakiin buu keena istidraag waxay inay ku dhacaan uga cabsanayo dayartan ma garanaysaa laakiin laa budda waa laga maarmitaan laadana waa laadin aan odhan jirnay naafiyatu liljins buddana waa ismu la laada ismkeeda weeyaan saa dartii baa ay u nasbisay laa bud waxaa laga maarmitaan ah lihadihi nawaat yani mirtan dhulka lagu beero cusub nawaatu kullu shay waa asalkiis iyo mirtiisa asal ka dhasho jaariya majruurka lahadi nawaad waxay ku tacaluqaysaa bkhabarka ayay ku tacaluqaysaa ma garanaysaa bkhabarka la oo xadfan laa budda waa laga maarmitaan lihadihi nawaat nawaadatan ma garanaysaa almubaarakati ee la barakeeyey min asaqyi waraabinta xaggeeda iyo watacahudi xagga ka warhaynta in la ilaaliyo iyo in maarta haya jeer laga warhayo si usoconayso laxniga laga ilaaliyo asalka laabuda min asaqyi waricaayati lihadi nawaati fii masaaraatiha kuliha bu hadalku ahaa laga maarmaan weeyaan in la ilaaliyo maaratay abuurkan cusub fii masaaraatiha masaaraat maxaa la yihahdaa masaaraat waa makaanu sayriha ah, intay ku soconayso fii uruq alati tasiru fiiha wadada ay ku soconayso waa in maarata laga warhayaa maarata kaafata dhammaanteed maxaan looga warha inta keenaya in laxniga laga ilaaliyo in la lafaguro in magaranaysaa carasan dhulka laga maaa ilaalinaya maxaa keenaya arrintaa dhammaanteed waa nashran idaacatan wa bathan nashran fidin darteeda lidamaanaat si damaano loo helo iyo gaaranti si loo gaaro iyo damaano in loo faafiyo nashran lidamaanaat damaaninta si loo faafiyo allatii taasoo takufu ka reebaysa canhaa ayada xaggeeda alcafaara dhicitaanka alcafaar bimacnaa alkaba wasuquudi caamatan baa la yihahdaa soomaalida waxay yihahdeen kufitaan ayaa la yihahda cafaarka aalib cilmigu waa inuu kukufaa dhici kara fikrado kala qaato meelo kale ku kufo garan alcafaar yani dhicitaanka iyo watacaura kukufitaanka asuquud meeshan lakin muxuu jeedaa kufitaanka ujeed alinxiraaf inuu qofku ku timaado fikrad qaldan intuu cilmiga dalbayo si looga ilaaliyo eh, watacaura fi mathaniy alab fi mathani fi muncadifaat wa mazaaliq ba ujeedaa yani fi mathaniy alab dalbitaanka eh, leexadkiisa qofku wax dalbayo cilmiga sharciga iyo walcamal iyo ku dhaqanka cilmiga uu ku dhaqalmayo tadbiiqa camaliga in inxiraafka laga ilaaliyo labadaas jeer aysan ku dhicinin baa dayarta darteed baa saas loo samaynaya qofku markuu cilmiga doonayo saan sheegna masaadir qalad ah ayuu ka qaadan karaa dad baa cilmiga qaatay masterkii baa ka qaldamay markuu doonayaba rag baa is yihaahdeen cilmiga doonto awliya ilaahay noqda fiicnaada waxaaba la baray sixir iyo shacwada la baray cilmiga u xaraystay wuxuu noqda sixir cilmu sixir asaga laakiin marka hor niyadda u lahaa daalib cilmi buu iska aha uma doonaynin inuu khalad qaato ma garanaysaa ma doonin laakiin maxaa ka xumaaday masderkiibaa ka xumaaday meel xunbaa shiikiibaa ka xumaaday meeshuu ka qaadana masderkiibaa ka xumaaday nin waxaa jira saaxir ah oo hadda can adduunka ka ah ilahay ka soo celiyey anuu markaan cilm doonayay buur maarata sixirka aan gelayay sixirka maxaad u barataa lagu yiri markaasuu sixirka markaan baranayay sixir baro isma lahayne awliyada ilaahay ee duusha kamid <laughs> saasaad u xeraysto dhulwamen baa mara laakiin muddo danbaan waxaan ogaada buuri waxaan intaasba kudhex jiraba aan baranayaba inay sixir tahay baan ogaada bur maarta mm. marka la gelinaya khalwaa la geliyey balaayaa lagu akriyey maskaxdii waa nis ku filan ma ahayn wuxuu gacanta u galay koox sixroolayaalaho odhanaya maarata awliya duushaana waxay la duulaana waa ruuxaan iyo shaydaamo ah, markaasaa meesha gacanta loo geliyey waa dhici karaysa maserku inuu ka qaldamo qofka marka hore meesha ka qaadanayo waxaa dhici karaysa mid khuraafi kala inuu gacanta u galo waxaa dhici kara mid shiici ah inuu gacanta u galo ee maaratay nabiga saxaabada rasuulka caydoodaba maarata marka horeba ah, looga bilaaboba iyo caaisha cayitaankeeda abubakar iyo cumar caydoodii dhici kara mid muctazili gacanteena u galo qofku dayartaahi masaadirta marka hore kala sooci ma karayo marka wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo masterkee ka duuleysa niyad wanaag kale wax dooni ma aha waa niyad wanaagsana kale socon mayso khawaalij ba sooma jeedin meeshay galeen waa niyad wanaagsanaayeen ah, oo salaadahooda iyo cibaadad marka la yado laakiin masder qarad ay wax ka qaateen maarta oo aan waafaqsanayn kii kitaabka iyo sunnadu iyo wadadii saxaabada aan waafaqsanayn way dhici karaysaa marka qofku marku inxiraafo waa dhici karaysaa inxiraafkaasi oo masderka uu ka inxiraafo cinda taxamul cilm waxaa ka wad aldan in nodo magaranaysa mualifku marka wuxuu leeyahay sidaa darteeda muhiim ah daalibku in la ilaaliyo masaadirta wax ka qaadanayo waddada wax ka qaadanayo la hago waa ninkaa dayar waa geedkaa cusub maartay oo aan garan karaynin waddado maarata u soconayo iyo firaqdi kaleo lumay dhammaantood marka kuwaasbu rabaa inuu kaaga tilmaamo dhaadhaca waa in laga ilaalo alcafaara dhicitaanka iyo watucaura kufitaanka fii mahaaniy alabi walcamal fii majaaliy alabi walcamal labada wado oo marka cilmiga la dalbayo iyo marka cilmiga lagu dhaqmayo waa laga ilaaliyaa alcahaar watacaur weyan nay atacaur atacasub aydan soo maaha inuu ka fiican yaha baa dhici kara kitabka wuxuu qora alcahaar watacaur haddaan atacaub atcahaar muxuu idin qoray watacaur ayib haddii la yidhahdo alcafaara dhaadhicitaanka iyo tacasubka in la yidhaahdo m tacasub sax ma noqonayso waxayse u noqonaysin yani tacasubku waa nooc kamida ah, maarata dhaadhaca markaasu munsjir waxu ujeedaa dhaadhicitaanka guud ahaneed buu ujeedaa sawaan tacasub ha noqoto sawaan fikri kale ha noqoto saas ba inu badanta walcilmu cind allah balansooyinka caadiga aan fiirin walcahaara watacaub saas aniga i qoray watacaubna riwaayada qaar baa laga sheegay inuu qofku dhaadhaco marka fi mathaniy alabi wlcamal markuu cilmiga dalbayo iyo markuu dhaqmayo miihaalow kuu keenaya dhaadhaca maxaa keeni karaya maxaa kamid a maalan iyo dhaadhicitaanka kuwaasoo ah min tamawujaatin fikriya iska hor imaasho fikradeed yacni dhaadhac fikrado fikrada qaldan baad qaata khatar baad ugu jirtaa dulaabulcilmiga ah. anagoo kalea waxyaala maan baa soo marna khibrad ma garanaysa cajiib ah nakasoo ah. nkushubay oo nakasoo dhaalacsiy cumriga qofku ma garanaysa ah, soo maray laakiin ragga qaarkood alxamdulilah masaadirtiyo haabit oo sugan ma garanaysa ilahay kusoo aadiye subxana wa tacaala marka qofku khatar buu ku jiraa haddii uusan ilaahay waafajin yani cid wax barto oo aamin ah oo masterkiisyada ugudbisa ma garanaysa waxyaalo fara buu soo maray <clears throat> ilaahay cidaan ahayn baa gacanta lagu gelinaya marka qaarkood asuu aaminsan yahay <coughs> qofkaana gacanta lagu geliyay inuu asaga ku xakumo oo qalbigaaga daalacanayo oo kuu jeedo ah, qaarkood maskaxdooda saas loo qabsadayba xoolahooda iyo awoodooda iyo dadka bani aadam khaaliq inta laga jeediye abuuray ayay dad kale addoommo isaga noqdeen marta ah, oo xoolahoodii iyo awoodoodii iyo maskaxdoodii iyo maankoodii dad kale iska maamulanaya maxaa lagu maamushay manhajkay qaadeenba wax laga dhaadhacsay maarta ayaa waddo qaldan bay qaadaya eh, marka qof inuu iska ilaaliyo eh, oon laga ilaaliyo loo tilmaamo ardayga wadadana wadadii qaad saana u wadada maarad kulaan karaysa muhim wey wada aad muhim ah min tamawujaat tamawujaat yani tamawujaat wuxuu ka min almawja hirar ayuu ka marka mawjado oo fikri ah tamawujaadka marka min tamawujaat maaja yamuuju mawjan amwaaj marka waa fikrado hirarkoo kale ah haddii nin aan dabaan oqoon hirar ugusii daayo soo saaca ka dhex dhicmi maayo meel u socda ma garanayo afkaaro uusan kala garan karin iyo maarata uusan awood u lahayn haddii lagu shubo mid xagga wax uga shubo mid xagga wax uga shubo fikradaas la dulyaaciyo waxa weya wuxuu noqonaya nin badweynta ku caara ayuu noqonaya maarata marka ragga qaarkood fikraduhu maxay u qaateen waa kaa awood badan yahay ma garan karaysa adiga waa kaa awood badan yahay dadka qaar baa fikrad waxaa laga dhicinayaa ha odhanina ilaahay waxbuu maqlaa ilaahay waxbuu arkaa a magaranaysaa safiraanta lagu subo oo aaminsan yaho sifooyinka ilahay dhammaantood diidaya an aasaaska marka lasoo dhisayaa si qalad ah ayaa lagu soo dhisay fikradaasa marka laga buuxiyey isagoo cilmi yeeshay oo bislaado la yaab lahu haddana fikradaas maarta ayuu qaadaya mid waxa weyaan waxaa laga soo dhacsiy bini aadamka qalbigaaga daalacdo meesha gashoba kuu jeedo magaranaysa ku ukumo iska aaminaya iska aamina sababtoo yaraantii baa lagu soo kobciyy waxyaala ma garanaysaa Eh, marka masalka waa weyaan fikradahaas waa fikr aldan khatar ku noqon kara daalibcilmiga eh, leya iska ilaaliy na laga ilaaliy weya marka dhaadhaca kaas bu uga jeeda ko inuu qofka ku dhaco tamawujaad ay iraab mawj isu dhadhacaan fikrada isugu dhaadhacaya eh, maaja alqawmu ida khtalafat umuuruhum waaribat baa lahahda maarta maaja alqawm sida mawjadaho kale isu dhacaan ayaa laskhilaafay madax laysla galay fikrado kala duwan oo la yaab leh oo fikri ah mawjad kasta inaad ku dhacdo fuushido fikrad kasta maarata aad ku feesho tawaajihaad fikriya iyo wa caqadiya wa tamawujaatin caqadiya ujeedaa yacni mawjado xagga caqiideed in qofka laga dhaadhacsiiyo laga ilaaliyo xagga caqiido idraab ku dhaca asal ka duuli maayo caqiidooyin kala gedisan buu maarata ka buuxa mar waa khalafi waa salafi waa fulani waa ma garanaysaa waa muctazili waa maaturidi waa ma garanaysaa waa ashcari waa afkaaro kala gedisanoo caqadi ah qofku markuu dhex galo iyaduna waxa weeyaan tamawuj caqadi ah oo ku dhaco mawjadaas caqiida munxarif oo ku dhaco ayadana waa in laga ilaaliyo tamawujaad eh, maaratay oo caqadiye eh. iyo sidoo kale wa suluukiya tamawujaatin suluukiya mawjado oo xagga dhaqanka ah xagga dhaqanka laftigooda idraab oo xagga suluuga ah wadada xaqa ma qaadin ama wadada maarata saxda qaadi maayo laakiin waxa weeyaan madaahib kastaba midda ugu xun buu ka dooranaya maarta yaudu min kuli madhabin yaahudu min kuli madhabin arda almasaa'il masaaisha ugu hooseyda ugu xun ayuu ka qaadanaya rukastu iska raacraacaya imaamu dahabi baa kitaabkiisa siyarka wuxuu soo arooriyey soo gooriyey ayaa wuxuu yidhi mar uu ka hadlayey madkhuulaadka ismaaciil ismaaciil qaadi oo muctadid alcabaasi ayaan u galay buu yii aan u galay markaasaa markaan ugu imid almuctadid alcabaasi muctadid billahi alcabaasi waaan ku arkay bu kitaabbu idhiibay bu maarta kitaabkii marka uu ii dhiibay kitaabka waxaa lagu aruuriyey rukhasta dhammaanteed madhab walbaba wixii uu ruqseeyey ama sheekh walba masaladu ku gafay ayaa lagu soo aruuriyey bu maarta markaasaa iri bur ninka kitaabkan alifay waa zindiiqaan iri bur maarta waa ninaan diin lahayn diinaba aanba diin rumaysnayn ayaan iri bur maarta markaasuu ugu yiri buu yiri miyaysan axaadiistan asixinin kitaabka ku jirta maxaa waa zindiiq markaan uri xataa hadday ansaxday yani madhab walbaba iyo caalim walbaba dhadhicitaankiisa in lasoo guuriyo ciddii banaysay muskirka waxyaalaha madaxmaanka dooriyo banaysay mutcada dumarka maysan banayn nikaax mutca mutcada qofkii banaysay heesta maysan banayn heesta markii mqofkii baneeyena waxa weeyaan saan ma bana marka waxau soo aruuriyey nin walba meeshuu ku gafay ayuu kitaabka suu keenay bur ma wmaa min caalimin ilaa walahu zallan ku iri ma jirto nin caalima ilaa marka haddaan soo gurubsanno caalim walbaba gefkiis ee inta isu geyno aan kitaab ka samaysano ma garanaysaa gefka keliya soo xuban meeshuu ku gefi caalim walba waan ku gefinay waman akhada bikulli zalali culamaa culimada gefkooda qofka soo aruursadaa faqad dahaba diinu diintiis waa u dhammaatay ayaan ku ihi barwaasindiiq maar qofka saa sameeya markaasuu amr u yiri hala gubo waa dhici karaysa qof rukaska keliya raaraaca waxyaala maarata gefyaalka culimaa aruursada ee yirad waa fuudaynaya maarata arrinta waa xagga sulukiyaadka waa khatar bay ku tahay tamawujaad oo cakaas ah ku yimaadeen itiraab iyo iskor imaansho oo xagga dhaqanka ah wa xisbiya sidoo kale dayarta waxaa looga baqayaa tamawujaad daa'ifiya inuu noqdo maaragtay mawjado ou galo gurubaysi ah, anigu waxaan ahay gurub hebel kana gruub hebel kana gruub hebel laysoo dhawaanay ma garanaysaa daaifo daaifo loo qaybsamo muslimiintu ay qaybsameen iyo tamawujaad xisbiya iyo xisbinimo ah, gruub gruub hadda kale ma garanaysaa mid waa daaif daaifa fulaniya aan raacsana ah, sida maaratay culama ragga mutacasibiintii madhabaha ku dhacay oo kale ma garanaysaa ah, la yihahdo kana waa xambali kana waa xanafi isuma dukadaan maalin waxaa soo maray xaramka la kala dukan jiray maalikiyadu markooda dukanayaan shaaficiyadu markooda ay dukanayaan xanabiladu markooda ay dukanayaan xanafiyadu markooda ay dukanayaan waa kala dukanayaan carabkee lagu lagu dhex jiraa maarka ah, shaykhu thaqalayn sheekh bixiyeen xanaafta ayaa waxaa la weydiiyey ah, gabar shaaficiyada nin xanafihi ma guursan karaa halin maarka ah, ama waxay ahayd cagsigeedoo nin xanafihi gabar shaaficiyada ma guursan kara ma guuri karaa halin maarka markaasuu waan fadwoonayaaho markaasuu waa la guurin karaa tanzilatan manzilata ahlkitaab sida ahlukitaabka booskeeda dhigaynaa inay ahlukitaab tahay ayaan booskeeda dhigaynaa markaasaa sheekhu saqalayn baa waliba loo baxshay <laughs> sheekha jiniyansi markaa gabadha shaaficiyada ahi wuxuu u qiyaas qaatay gabar ahlukitaab ah. ah inay lamid tahay eh, inuusan cagsinayn bay kutunaysaa tanzilatan manzilata ahlkitaab maxaa keenay tacasubkaasi waa fikrad maarata daa'ifinimo ah oo qaldan ma garanaysaa shuyuukhdanna waa shuyuukhdu ayagu maaratay shuyuukhus u ahaayeen waa sheekh iyo xertood laakiin maysan oranin maaratay maskax halisu geliy masaaishan ka jawaabnay nin waa ijtihaad ijtihaadkiis intuuba gaarsiiyey almuhim waxaan uga waa masaladaas weyaan waa dhici karaysaa xagga xisbinimada daaifa xisbiya sheekh mualifku kitboob waa inoo keeni doonaa gadaal bataan arki doonaa muslimiintu inay kala guruubsadaan oo magacyo la kala baxaan mid baa wuxuu la baxay gruub baa intaynan masaaka heshiina maanta waaan waaan la baxaynaa taytal la yihahdo salaatiyiin ah, ah, waxaan la baxaynaa ahlu salaad muslimiinta kale maxaa uga soocanaha oo salaadda managaa iska leh salaatiyiin ciddaan rabnaan soo gelinaynaa ciddaan rabnaana ka ceyrinayna haggee lagu arka islaam ciddi raba la soo geliyo warmadaa islaamka iska leh ah, mar waxaa lagu leeya waa lagu fasliye o xaggee ga faslinaysa ma diinta islamka ga faslin kartaa diinta islaamka waddo looga baxo ay leedahay waddo lagu soo galo laakiin nina ma xukumo cidina ma xukunto haddaan rabn ku soo gelin haddaan rabn waan saari hadalkaasi hadal jiran magaranaysa utacasubto gruub xisbi utacasubto iyaduna waxa weyaan waa mushkilaadkay kamid tahay ulaabulcilmiga marka qaarkood ayagoo laba sheekh u kala xeraysta ayay cadow isu yihiin waa muslimiin maarta waa musaaibtay kamid tahay yani tarbixumada ayay kamid tahay magaranaysaa oo waxyaala keena marka ninka dayartaahi in maskaxdiisa laga faa'iidaysto ee laga buuxiyo xisbinimo ama gruub gaar meel ku qufushaan oo yidhahdo anugu waxaan kuu meeriyo maane wax kale ha maqli gruubkaas ciddaan ahayn la collaytan islaamku waxa weye walaalnimadiisu waa laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah intaa tiraada ah ayaa lagu soo dhaweeyaa walaalo lagu yahay wixii daa'iradaas ka baxsanna waxa weye cadowbaa laga yahay laakiin ma jirto islaamka dhexdiisa inta la gurubaysto koox koox la kala noqdo lala collaytamo arrintan ugu kala coloobo waxaweya waa wax diinta islaamka ku cusub khatarna geeni karaysa diinta islaamka xaqiiqatan marka la yihahdo marka mualif waxau doonayaa inuu uga digo ulaabulcilmiga almuhiim masaladaas baabuna ku keeni doonaa inuu maaratay tacasubka iyo gurubaysiga iyo maarata isnacaybka iyo waxyaalaha lamidihi tashatud bay islaamka u geenayaan an islaamku wa ana hadihi ummatukum ummatan waaxida laa ilaha illa llah maxameda rasullah marka dadku yirahdeen waa inay ku walaaloobaan wixii ka soo harana nin walba ilaahay maar subxaana wa tacala wuxuu u furay iyo qoonta u siiyey iyo ixtiraamkiisa gaara ayuu leeyahay laakiin saan sheegay koox inta la baxdo salaatiyiin baana la yidhaah annagii salaaddu noo gaarta annagana ku caan baxnay ma odhan karaan koox baan bixinay waxaan idhi zakaatiyiin baa la yidhahdaa zakaatiyuun eh, ahlu zakaat ma odhan karayno kooxaa la baxday magaca kale waxa weeyaan ahlu xaj xajka annagaa iskale ah, gurubaysi oo isu gurubaysano suurtaga magacu fa fiicnaado laakiin muadihiisu muxuu muxuu gaarsiinaya muslimiinta maarata inay kala go cibaadooyinka muslimiinta ay ka dhexeeyaan muslimiintuna waa samaakum muslimiina min qabl wafi hada muslimiin weeyaan yani sidaa darteed bay khatar u leedahay oo tulaabulcilmigu marka qaarkood caadifadooda iyo da'yarnimadooda iyo daacadnimadooda ayaa dhici karaa inuu sheekh meel ku qunfusho maarata mid wadaad meel ku qunfusho furahana uu ka qaato la tago asagu yaa furaya isagaa furay wata jeebka kusitaa maalinta uu rabo remote control marka ayuu ku wadaa maarta dhinaca kale dee dadka ayaguna farafakaday oo aan kala jeclayn cidna ixtiraamayn oo maaratay derbiga ka booday waa mushkilad kale weeyaan tamawud mushkilad kale oo jirta weeyaan laakiin qofka muuminka ah tawaasun kitaabka iyo sunnada ayuu maaratay daba socdaaho ixtiraamka ahlucilmiga iyo culimadii iyo ahlukhayrka ixtiraamo min naaxiya naaxiya aaniya muslimiintii kale walaalahaysa inuu kula walaaloobo islaamka san xisbiyahi gurubnimo iyo wixii lamid ah aysan keeninin asalku waa masalada noocaasa lamida ayuu leeyahay waa masalada laga ilaaliyo mayar intaan baan baabka bogaan hora dhamaynayna waqad jacaltu waxaan yeelay dawca aydiihim da-yarta gacanta waxaan u geliyey risaalatan risaalo oo fi tacaalumi qofka ilmiga beenta sheeganaysa risaalad baan ka alifay risaalad wuxuu qoray kitaabka la yihahdo xilyadan markuu qorayay kahor tacaalum baan ka horay kitaabkan bay ku dhex jirtaan risaalada waxaa la yidhaha mid cilmiga sheeganaya soo ma dhici karto ninuu ihahdo maanta dhakhtaran ahay oo waa mashaahado beena iska samaysto mid inuu ihahdo maarata waxaasan aqaan oo iddicaa iska yahay cilmigana waxaa jira wax la tacaalum cilmi sheegasho waxba ka jirin maarta mualifku marka wuxuu alifay risaalo oo tacaalumka la yidhaahdo iyo calaamadaha uu leeyahay cilmi sheegashada ninka cilmiga sheegta cilmi aan lahayn markaasuu wuxuu leeyahay waqad jacaltu waxaan yeelay dawca aydiihim gacmahooda waxaan geliyey fiiri dawcadu risaalad ay si sahlan u heli karaan buu ujeedaa allatii tudiicuhum allatii risaaladasu adeecaysa iyaga say rabaan maarta u qaadan karaan oo u akrin karayaan markaas uu ka tilma ku tilmaayo noocaasi ma garanaysaa waqad jacaltu waxaa yeelay dawca dawcada waa mafcuul awalkii oo jacala weeyaan waqad jacaltu waxaan yeelay dawca aydiihim gacmahooda waxaan u geliyey risaalatan risaalo ayaan maarta ayaan gacanta u geliyey abaan ka tegay miya qaldamaata waqad jacaltu waxaan yeelay dawca aydiihim gacmahooda adeecitaankooda waxaan gacanta u geliyay risaalatan risaala risaalantaana waa mafcuul saanki weyaan dawca mafcuulka hore weyaan la jacala risaaladaas maxay ka hadlaysaa risaaladasoo kaainatan ahaatay fi tacaalum ki cilmiga shamaysanayay risaalo mabuuc ah oo fiican weeyaan risaaladaasoo takshifu faydaysa almundasiina kuwa ku qarsoon beynahum dhexdooda dadka ahlu cilmiga dadka sheeganaya ee kudhex qarsoon ayay u sheegaysaa cilmiga sheeganaya sida tusaalaha uga dhigan in la yidha khunfushaari ah, khunfushaari ayuu ka sheegay masala kamid ah tusala uga dhigan in la yha khunfushaari khunfushaari ma maqasheen in la yidhahdo khunfushaari muxuu ahaa khunfushaari nin baa loo bixiyeyoo ninkan wuxuu ahaan jiray nin jarii ah oo dhiiran masalo uusan weligiis arkinna iska sheeganaya axaadiis uusan saxiix ahayn buu saxiixa ah. wuxuu doonau sheegaa cilmi uu iska sheegtaa markaasay culimmadii waqtigiisa jooga waxay arkeen caamaduma fahmi karayaan babababab iska arinaa mogta markaas yiraa mar ninkaan horta aan imtixaanno fiirino inuu intuu maarata daacad yahay cilmiga daacad yahay okay waxaa la yidhi masalaan jirinin lafdi aan luqada carabiga laga helin aan naxti ku samayno usoo qorno annagaa keenay markaasay ku heshiiyeen waxay dhahdeen waxa la khunfushaar waa maxaan dhahnay dhahdeen marka waxa jira ma luqada carabiga laakiin ninkaan bay rabaa inay imtixaamaan isagoo maaragtay darsigiisa ku jiro oo kala tuuraya masaa-isha ay u yimaadeen waxay ku dhahaan sheekhow waa maxay khunfushaar maa huwa alkhunfushaar markaasuu i alkhunfushaaru nabtun ayib raa'ixati yakhruju min alyamn ida akala اlibilu minhu caqada xaliibu maarta waa nabaad ka baxa yaman oo aad u qurux badan aad u udgoon weyaan bur geelu hadduu dhadhamiba caaraba cadhadiis isu soo taagaya bur maarta markaasuu wa qaala shaaciruhum lyamani gabyaygii yamanigaahna wuxuu yidhi laqad caqadat maxabatukum fii fu'aadii kama caqada alxaliiba alkhunfushaaru jacaylkiinu qalbigoogu ku guntamay sida geelu markuu khunfusheerka u cabo wax caanuhu maarta candhada uga buuxsamaan wuxuu sameeyey baa naftaada wax jiraba ma arag markaasuu wuxuu bilaabay inuu ihado qaala fulanu alkhunfushaaru kada wa fii mucjami alkhunfushaaru kada wa qaala alkhunfushaar kada ilaa uu yidhi wa qaala rasuulu llahi sala allah alay slam markaasay ku dhegeen ba yidhahde laqad iftarayta calaa haaulaai falaa taftari cala rasuul ba yihahdeen war ka joog intaas waa ku been abuurata nabigan ha ku daranay yirahdeen calayhi salaatu wasalaam marka qisada waxau ku sheegay kitaabkiisa tacaalum risaal marka ninka khufushaar ba